adduunyada barabtarkii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada beritankii bilowda barbardhac iyo badin mafi kale lawaa barbardhac iyo badin mafi kale lawaa xumaantiyo kulan wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door cadda kulmiye magaalada muqdisho maal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa axad taariikhdu waxay ku beegan tahay sideedda oktoobar sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaa ku dhegeysan doontaan kulamada ugu xiisaha badan jira ganars waxay garoonkooda ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta mancity kulankan wuxuu noqon doonaa kulanka ugu xiisaha badan toddobaadka waana kulanka super sundayga weeyaan ganars labaiyo tobankii kun ugu dambeysay ay la ciyaareysay kooxda kubadda cagta mancity waa la garaacayay marka taa oo ka dhigan in beb guardiola tan iyo markii loo magacaabay tobabaraha kooxda kubadda cagta ganaris inuusan weli garaacin kooxda kubadda cagta mancity kulan horyaala waxaynu eegi doonaa labada macalin iyo weliba xaaladaha dhaawaca mancity iyo weliba ganaris aynu eegi doonaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulanka xiisaha badan ee udhexeeya kooxda liverpool iyo weliba brighton aynu eegi doonaa kulankan waxa uu soo geli doonaa afarta galabnimo garoonka kisbares stadium ayuu ka dhici doonaa oo brighton ay ku ciyaarto sidoo kale waxa jira kulan kaleeto oo xiise badan caawa barcelona way ciyaari doonta laliigaha weeyaane baarsha waxay boqon doontaa garanaada iyadoona kooxda kubadda cagta baarsha ay ku hayso badinta ama guushii gaartay kooxda real madrid ee talyaaniga kooxda kubadda cagta napoli ayaa waxay la ciyaari doontaa caawa tobanka habeennimo waroobi dhiban kooxda kubadda cagta fiontina halka roma ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta gegleri waa kaleri weeyaan sidoo kale bundesligahana waxaa jira kulamo xiise badan kooxda kubadda cagta bailefarkusen waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta col halka bayed munig iyaguna waxa weeyaan ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta faribaaje dhanka ligwankana waxaa jira kooxda kubadda cagta b iyaguna waxay ciyaari doonaan waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta renis waxaynu eegi doonaa ma united oo waxa weeyaan guushii ugu cajiibsaneed gaartay iyadoo markaa kambaag cajiib ay ku samaysay kooxda kubadda cagta brentford sidoo kale waxaynu eegi doonaa chelsea iyaguna way wacdareeyeen afar gool ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta barley sidoo kale spolis iyaguna hogaanka horyaalka bermaliga ayay hayaan halka juudi billingham uu acdareeyey real madridna afar gool ee ku garaacda kooxda kubadda cagta osasuna halka milanna ay hogaanka horyaalka talyaaniga gacanta ku hayso halka inter milan iyaguna barbaro ay la galeen kooxda kubadda cagta bolona xalay olivier jerud waa cadareynta iyo hadalhayntii ka dhalatay kadib markii uu isagu goolhayo noqday sidoo kale dortmund way wacdareynaysaa sidoo kaleeto suuqa kaliibsiga aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa hagaag markaana haddaynu ku bilaabno kulamadii la ciyaaray goordhowna waxaynu eegi doonaa kulmadii ama kulamada caawa jira ganris oo dooneysa labaiyo toban kulan kadib ama labada kun shan iyo tobankii ugu dambeysay inay ka badiyaan kulan horyaala macity sidoo kale kulanka liverpool iyo brighton aynu eegi doona barshan way ciyaari doontahay balse waxyaabaha ugu waaweyna ee aadka loo hadalhayo iyo kulamadii shalay la ciyaaray aynu eegeynaa haddaynu ku bilaabno ee eh, kooxda sporis hadda iyaga ayaa hogaanka horyaalka bermeliga gacanta ku hayaa bostogoglu aad yad loo ammaanayaa iyagoo marka haddaba caridkaar qaba ama kaarka casaanka qaba ayay garaaceen kooxda luton town iyagoo markaa garoonkooda ay ku ciyaarayeen marka sporis hal gool ayay kaga badiyeen iyadoona kooxda kubadda cagta sporis sanadkan ay ka mid tahay kooxaha aadka loo saadaalinaya ama kooxaha eh, loo saadaalinaya inay meel fiican ka gaari karayaan horyaalka bermeliga haddaba markaynu eegno ciyaaryahanka lagu magacaabo benzuma ayaa erid eh, kaara qaatay eh, ciyaarta qeybta hore afartan iyo shan daqiiqo waxa uu qalad ku garay ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, simulation oo ciyaaryahan oo markaa dabcan u ciyaara kooxda kubadda cagta lagu magacaabo baley waa loton ton weeyaan markaynu eegno sidoo kaleeto waa qalad uu sameeyey weeyaane sidoo kaleeto markaynu eegno ciyaaryahankan Eh, benzuma ayaa eh, dabcan maqnaan doona kulanka xiga ee horyaalka bermeliga waayo kooxda kubadda cagta sports ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo fulham kulankaasi ma ciyaari doona ciyaaryahanka maadaama kaarka eh, casaanka u qaatay fanden ciyaaryahanka lagu magacaabo fanden van ayaa goolkiisii ugu horreeyay u dhaliyay kooxda kubadda cagta sports waa difaac dhexe waxaana uu ka mid yahay difaacyada ugu qatarta badan kooxda kubadda cagta sports markiinu eegno sporis hadda iyaga ayaa hogaanka horyaalka ee brmeliga gacanta ku haya waxay ku hogaaminayaan ugu laba dhibcood haddii mancity dhibco lumisana arsenalna sidoo kale barbaray labadan ay galaan dabcan toos ayay hogaanka u qaban doontaa kadibna laba toddobaad soo socota ilaa iyo waxa weeyaan octoobar dhowr iyo ama kow iyo ilaa iyo mancity ay markaa dhibco yacni ay gaaraan ama ay ka badiyaan koox kale ama markaa sporis ay dhibco lumiyaan marka bose goglu waxa weyan waa markii ugu horeysay waxa weyaan macalinkan waa macalin aad aad loo ammaanayo sideed kulan horyaalka bermeliga uu ciyaaray lix ka mid ah ayuu badiyey laba jeer ayaa barbadhac u galay siddeed toban gool ayuu dhaliyey kooxda sportsna waa kooxda ugu badan xil ciyaareedkan goolasha ugu badnaa ay dhalisay waa kooxaha ugu badan weeyaan iyagoo markaa dabcan toban gool nadiif ah ay haystaan marka eh, sports waxa weeyaan hadda iyaga ayaa hogaaminaya marka aad iyaad ayaa loo ammaanaya dhanka kale kulankii mucjisada ahaa man united laba gool iyo hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee eh, brentford kooxda kubadda cagta ee man united waxa weeyaan waxay ku jiraan maalin ay aad aad u faraxsan yihiin mactomanin waxa uu badbaadiyey shaqada tababare erig tanhaaga tanhaag hadii la garaaci lahaa waxa uu noqon lahaa tababare marka dabcan shaqadiisii eh, dabcan laga ceerin lahaa maadaama saddexdii kun lagu dambeysay waxa weeyaan ay halis ugu jireen laga badiyo tusaalahaan oo kale crystal balas ayaa soo booqatay garoonkan breton ayaa soo booqatay garoonka otrafood haddana branford inay sii garaacdo marka xaalad xun ayay u ahaan laheyd laakiin ugu dambeyntii ma united iyagu waa lagu yaqaanaa kambaga hadda kooxaha brimier leaga markaad eegto kooxda kubadda cagta ma united taariikhda markaad eegto waa kooxda ugu badan kambaag cajiiba ama kambaagya sameysa marka ma united weligoodaba iyagu waxa weeyaan waa kooxda kambaaga ayaa lagu naaneysayo inta badan ay sameeyaan markaan oo kale mar waliba haddaad manchester united hadda kahor bruno fernandes waxa uu yidhi isagoo markaa dabcan eh, xilli ciyaareedkii labada wuxuu yidhi haddii manchester united aad taageerto haniyo jibin waxaa loo baahan yahay inaad niyadda ku hayso kooxda aad taageeraysa waa man united waana kooxda kambaaga marka taa ka dhigan in kooxda kubadda cagta ma united waxa weyaan iyagoo guul muhiima ah ay ka gaareen brentford midaasna waxay ka dhigan in ma united waxa weyaan ugu dambeyntii waddada guulaha ay kusoo laabteen saalahaan oo kaleeto markaynu eegno ciyaaryahanka lagu magacaabo mactomony markii eh, dabcan lasoo gelinayay ciyaaryahankan wuxuu ahaa ciyaaryahan markaa dabcan isdhehaya leeleh oo xilligan oo kale eh, tababaraha uu iskaaga nasiibsaday saalahaan oo kaleeto mactomony waxaa la keenay siddeetan daqiiqo ugu yaraan united waxay doonayeen in mactomony uu halkoo gool ama xataa barbaro xataa kulankaasi ama xataa goolal badan laga dhalin halkaasi gool xataa ku qanacsana tanhaage mactumani siddeetan iyo toddoba daqiiqa ayaa la keenay taa oo ka dhigan laba daqiiqa kadib markii ciyaarta waxa weeyaan sagaashan daqiiqo ciyaarta marka maris goolka barbaraha ayuu keenay mactomani kadibna mactomani ayaa dhaliyey goolka sagaashan balaa ciyaartii socota waxa weyaan goolka guusha harri magwayana banonigaasi ama goolkaasi caawiyey marka ugu dambeyntii waxa weyaan united iyaguna wadada guulahay kusoo laabteen tababaruhu aad iyo aad ayuu qanacsan yahay wuxuu leeyahay waynu ciyaarnay waynu istaahilnay inaynu guuleysano waxaan rajeynayaa ciyaartooydeeda inay markaa sidaas sidoo kale sameeyaan haddaba united markaynu eegno meel walba ayay kaga wanaagsanayeen eh, kooxda kubadda cagta brenford tusaalaanoo kale united afar boqol afartan iyo lix baas ayay sameeyeen waxa ayna dhammaystireen baasas gaaraya afar boqol toddobaatan iyo sideed baas boqolkiiba ay dhanka baaska ay kaga wanaagsanayeen koox kubadda cagta brentford markaynu eegnana dhamaan shuduudka ay tuureen waa in ka badan sagaal shuud marka halka toddoba shuud ay tuureen koox kubadda cagta brentford marka waxa weeyaan ma united iyagu waxa weeyaan way badiyeen taa oo ka dhigan in united ugu garoonkoodii ay guul ku gaareen ma united hadda labaiyo toban dhibcood ay leedahay waa kooxda eh, markii la eego hadda gunaan kaalinta afaraad iyo kaalinta shanaad waxa weeyaan Eh, afar dhibcood ayay u jiraan ilaa shan dhibcood ayay u jiraan marka horyaalka brmeliga weli ma dhowaa waxa weeyaan laakiin man united weli waxay muujinayaan sanadkan in markaasi dabcan ugu yaraan haddii xataa horyaalka brmeliga aysan meel fahan ka gaarin kaalmaha champions leaga ay difaacan karayaan marka eh, markaynu eegno aad iyo aad ayaa loo hadalhayaa kambagi cajiibka ahaa man united ay laba gool iyo hal kaga badiyeen kulankaasina wuxuu ahaa kulan xiiso badan taageerasha man united niyadii ay ku hayaan iyadoona kooxda cagta man united markay xulalka markii la aado taageeryaashu ay qanacsan yihiin oo markii la aadayaba salaanoo kale united kulanka ugu soo horeeya markii e, lasoo laabto xulalka saddex maalin kadib waxa weyaan ma united waxay la ciyaari doontaa kooxda cagta sheffield united kulankaasina koley ma united way badin karayaan maadaama sheffield united ay tahay koox jilcan kadibna waxay isku diyaarinayaan kulanka weyn ee kow maalin kadib waxa weyaan oo ay garoonkooda trafod ay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta mancity waana kooxda markii ugu dambeysayba ay kooxda eh, united garoonkan eh, ku garaacaysa kooxda kubadda cagta macity oo waxa weeyaan united garoonkooda markii ugu dambeysay ku garaacda kooxda kubadda cagta ee eh, macity marka waa labo kulan kadib weya marka united hadda xaaladdu way u degan tahay dhanka kaleetana haddiinu eegno koxda kubadda cagta jelsena iyaguna waxa weyaan aad iyo aad ayaa loo amaanaya afar gool ayay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta baley afar gool iyo hal kambag ayay sameeyeen marka taageerayaasha jelse markii ay arkeen goolka ugu horeya markii laga dhaliyo oo lagu magacaabo Eh, odobet uu ka dhaliyay taageerasha qaarkood weynay jaban waxay qaarkood ay yidhaahdeen niho baalley haddiiba baalley ay ku garaacayso kulanka soo socda ganars aad la ciyaareyso marka niyajab weyaan laakiin kadib waxaa weeyaan raxiim starlin ayaa banoni oo soo xambaaray mid ka mid a ah ciyaaryahaanada baanley ayaa ongool iska dhaliyay kadibna cole balmer ayaa lagu sharfay goolkulaad kadibna starlin galagar ayaa goolkaasi ka caawiyey kadibna nicholas jackson ayaa goolkiisii labaad horyaalka bremeliga dhaliyey cool ayaana goolka waa cool ayaa banoniga ama ka caawiyo goolkaasi marka chelsea iyaguna waxa weyan waddada guulaha ay ku salaabteen waxaa aad yaad loo amaanayaa murushi bujuntino bujo waxa weeyaan isagu aad yaad ay usoo dhisayaa kooxda chelsea oo markii la eego inkastoo chelsea ciyaaryahano muhiim ay ka miqan yihiin sida tusaalahaan kale labada garab ee difaaca midig iyo bidix baris james iyo sidoo kale ciyaaryahaano kaleeta ay ka maqan yihin lakiin sidaasi ay tahana chelsea waxa weyaan markan waxay fahmayaan in marka ay la badin karayaan tusaalahaan oo kale qadka dhexe chelsea waxaa aad yaad loo amaanaya saddexdan ciyaaryahaan waa saddex wadan ay kasoo kala jeedaan mid waa eh, wuxuu kasoo jeedaa wadanka ingiriiska waa kabtanka oo kumeel gaarka midna waa musaska sida weeyaan waa ecuador midna waa argentin weeyaan ninka la yhahdo enzo fernandes marka saddexdaasi waxaa loo arkaa saddexda mustaqbalka ee qadka dhexe hogaamin doona kooxda kubadda cagta ee the blues marka chelsea iyaguna way badiyeen marka taageerayaasha waxay aad u hadalhayaan eh, saxibtinimada eh, chelsea weliba kooxda kubadda cagta ma united labayo toban dhibcood ayay leedahay halka chelsena iyaguna ay leeyihiin kow iyo toban dhibcood marka waxaa dareemaysaa in weli ay isdaba hayaan kooxda man united iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea laakiin koley waxaa eh, la kala hadi doonaa markii laga soo laabto xulalka maadaama chelsea kulan adag uu sugayo waana kulanka ganers la ciyaari doonto kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan haddii chelsea laga badin lahaa oo banley badin lahayd kulanka chelsea iyo waliba arsenal ee laba toddobaad kadib micno ma uusan yeelan lahayn laakiin chelsea in afar gool iyo hal ku garaacdo ay ka dhigan tahay in kulankaas weeraan chelsea laleeyaha aleelehe way wanaagsanaan karaysaa marka waa ka Bye. waayahay hadii aynu eegnana markan kulanka ugu xiisaha badan ee jira waana mancity iyo weliba ganars ganars garoonkoodii waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta mancity taageeryaasha ganars waxay aaminsan yihiin in kulankan waa markii dabcan la eego fursad fiican ay haystaan ama ciyaartooydaba ay aaminsan yihiin in kooxda ganars ay fursad haystaan haddaba waxaa ugu dambeysay mancity waxa weeyaan ama ganars weyaan inay ka badiso kooxda kubadda cagta mancity ganars waxaa ugu dambeysay kow iyo december labada kun shan iyo tobankii xilligaas ayaa ugu marka waad dareemi kartaa hadda waxaa la maryaa labada kun saddex iyo labaatanka shan iyo tobankii ugu dambeysay xil ciyaareedkaasina waana xil ciyaareedkii kooxda kubadda cagta ee laser city ay ku qaadideysay horyaalkii shooga ahaa marka waxaa isleeyahay alilh sanadkan haddii gaanars ay ka badiso man city malaha ma sbols horyaalkaasi shooga ku qaadi karayaan koley waanu arki doonaa sanadkaasina kooxda kubada cagta ee eh, lagu magacaabo eh, kooxda kubada cagta ee eh, lagu magacaabo dabcan arsenal iyagu waa koox caadi caadihan weya sanadkaasina markii ugu dambeysay ganars ay ka badanayeen macity sanadkaasi lasar ayaa horyaalka brmeliga si shoo ku qaaday arsenal ayaa kaalinta labaad gashay spors ayaa saddexaad gashay macity ayaa afaraad gashay halka ma unitedna ay lixaad gashay halka chelsea-ana gashay kaalinta tobanaad horyaalka brmeliga konton dhibcood soddon sideed kulan markaynu eegno markii ugu dambeysay ganars ay ku badinayeen garoonkooda ay garaacayeen kooxda kubadda cagta macity markaasi ciyaaryahanada badi wayba fadhiisteen qaarkooda qaarkoodna waa ciyaaryahano markaasi da-a markaasina markaynu eegno ninka lagu magacaabo tio welcod ayaa goolka waa dhaliyey oo ciyaarta sodon saddex daqiiq maraysay ozil ayaa goolkaasi ka caawiyey kadibna jeruud ayaa markaa dabcan goolka labaad ugu shubay ozil ayaana ka caawiyey marka ma dhici in goolka koowaad martin odigaad uu caawiyo uuna dhaliyo ninka lagu magacaabo gabriel jesus goolka labaadna uu isaga dhaliyo martin odigaad uuna dhaliyo ninka lagu magacaabo ciyaaryahaanka kale aad aadka u qarsada badan ee tarasaad macquul mata kolley taageerayaasha arsenal way rajeynayaan sidaas inay noqoto laakiin markaynu eegno markii ugu dambeysay arsenal waxa weeyaan bet ayaa golhay ahaa halka ninka lagu magacaabo monrey iyo ninka lagu magacaabo coshinley iyo ciyaaryahaanada kale sida hector bellerin iyo ari ramsey iyo ninkii la oran jiray falamini walcott iyo ozil iyo campbell iyo weliba jerud ayaa kamid ahaa ciyaaryahaanadii xilligaasi garaacay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity halka macityna ay haysteen sida ciyaaryahaanadii waaweynkaha sida aguero david silva tore fernando delfi ninkii la ohan jiray kifin dubrunia oo dhaawaca kulanka ninkii la oran jiray mangala iyo otemendi iyo ninkii la oran jiray colorof eh, iyo johart iyo ninkii ahaa sagna iyo dhammaan ciyaaryahanadaasi hadda keliya waxaa ka jooga kivin dubruni kulankaasna ma ciyaari doono oo maadaama dhaawac uu yahay marka xilligaasi arsenal wenger ayaa tababaraha kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal waa laba kun shan iyo halka ninkii la oran jiray balegrini eh, weyaan xilligaasi uu macalin uu ahaa kooxda kubadda cagta mancity marka tan iyo beb guardiolana markii uu yimid kooxda kubadda cagta mancity weli waxa weeyaan mancity guuldaroma aysan kala kulmin kooxda kubadda cagta gaanari tusaale ahaan oo kale markaynu eegno labada kun shan iyo tobankii kun lix iyo tobankii waa kulankii ugu yaraan afar dhibcood ay qaateen oo hal kulan arsenal ayaa badisay kulan kalena barbardhac ay labaiy laba la galeen oo man city garoonkooda taxaadi stadium kadibna waxaa weyaan labada kun lix iyo tobankii iyo toddobaiyo tobankii horyaalka brimier leaga markaynu eegno kulankii sideed iyo tobankii december oo arsenal ay booqanaysa garoonka mancity city ayaa labaiyo hal kaga badisay oo markii la eego sidoo kale kulankii kalena ee garoonka imar stadium lagu ciyaarayay barbardhac ayay gashay kooxda kubadda cagta arsenal oo waxa weeye hal dhibcood ay ka qaadatay halka todobiyo tobanki sideed tobankiina arsenal waxa weyaan home iyo awey loo maray kulanka koowaad waxauu ka dhacay garoonka masiti ee ku ciyaartay itixaad stadium saddexii hal ayaa lagu garaacay waa laba kun lix iyo tobankii weeyaan laba kun todobiyo tobanki sideed waxa weeyaan saddex gool iyo waxba ayaa lagu garaacay halka laba kun sideed tobanka jeer laba la garaacay home iyo awey halka labada kun sagaaliyo home iyo awey loo maray sidoo kaleeta halka labada kun labaatanki ko iyo waxa weeyaan labada kulanba hal gool iyo eber iyo hal gool iyo eber kaga badiyeen oo home iyo awey u mareen halka labada kun ko arsenal waxa weeyaan shan gool lagu garaacay kulankii itixaad stadium ka dhacayay waana kulankii labaatan iyo sideedii agosto markaasi xataa waxaa la ceerin gaaray ninka michael artetaha sidoo kaleeto labada kun labaatankii labada kun waana xilli ciyaareedkii hore mar saddex gool ayaa lagu garaacay hal marna afar iyo hal ayaa lagu garaacay marka kulankanna waxa uu noqon doona kulan kaleeto oo xiiso badan ay wada ciyaari doonaan caawa waxaana uu noqon doonaa kulan ay ganars ishu ku hayaan oo garoonkooda ay ku qaabili doonaan marka dareemi kartaa labada kun iyo shan iyo tobankii inay arsenaal ay garaacdo haddaba ganars waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golhaye david raya zichenko iyo weliba white weyaan ayaa iscaawinaya halka gabriel iyo saliba fabio fier ayaa laleeya dhaxwa lagu soo bilaabi karaya iyo rice iyo martino digaada halka laakiin eh, taageerayaasha ganars leeyihin laleeya thomas berty iyo rice kulankan oo kaleeto waa iska waa iska fiicnaan lahayd laakiin michael arteta waxaa macquulaba inuu ciyaarsiiyo qadka dhexe digl rice martin odigad iyo weliba kaya halka gabriel jesus iyo edwardo inkatia waa edward inkatia weyaan kaya fartis weerarka la saadaalinayo laakiin sida caadiga gabriel jesus inkatia iyo weliba tarasad ayaa leeyahay kulankan waxaa shaki la gelinayaa martineli iyo bukayo saka laakiin bukayo saka kulankan wuu ciyaari karaya mar weliba oo tababaruhu uu sheegay laakiin shaki waa uu jiraa in kulankan uusan ciyaari karin laakiin weerarka bukaysaka gabriel jesus iyo inkata yeelay xataa waxaa macquul in gabriel jesus garabka midig la ciyaarsiiyo halka garabka kale la ciyaarsiiyo saaka halka lambar sagaal la ciyaarsiiyo ninka laihahdo kay havers maadaama isagu mara qaar uu ciyaari karo lambar sagaalka ee beenaadka ah sidoo kaleeto kay havers isagu waxa weyaan taageerasha gaans ma garanayaan laakiin kay haverts waxa weeyaan isagu waa big game player weyaan marmararka qaar waa in markaa dabcan aad dareemi kartaa soalaanoo kaleeto mancity waxa weeyaan iyo chelsea finaalkii ay wada ciyaarayeen kooxda kubadda cagta chelsea waa ninkii goolkii finaalka ahaa ka dhaliyay kooxda kubadda cagta mancity marka isaguna waa goolkii xataa subarkaabka lagu qaaday waa ninkii dhaliyay weeyaan marka xataa goolalba wuu ka dhaliyey sida kooxda kubadda cagta liverpool oo kaleeto waa uu ka dhaliyey inkastoo kooxaha kale aysan ka dhan laakiin isagu waxa weyaan kulmadan oo kaleeto waa macquul inuu shabaqa soo taato laakiin waynu arki doonaa markaynu eegno kooxda kubadda cagta masity kevin debrun ayaa kulankan ka maqan rodri kulankan waa uu seegayaa xataa john stones kulankan wuu ka maqnaan doonaa laakiin mancity beb gordola waa u hadlay wuxuu leeyahay michael arteta waa tababar wanaagsan arsenalna waxaa la aaminsan yahay ama waxaan aaminsanaya uu leeyahay inuu yaraan tobanka sano soo socda ama shantan sano soo socda horyaalka bermaliga ay markaa dabcan ku dagaalami doonaan xataa ay ku guuleysan karayaan haddaba city waxay ciyaar ku ciyaari karayaan shaxdan golaha ederson nathan akey roben dias akenji iyo weliba kyle walker halka qadka dhexe matthews nunes iyo matthew covage iyo julian alfarsay wada ciyaari karayaan halka laleeyahay duuk weya kulankan lagu soo bilaabi doonaa filfodin sidoo kale haalandna waa sidoo kale marka haalan xil ciyaareedkii hore isagu waxa weyaan laba gool ama labada kulanba shabaqa soo taabtay oo ganars home iyo aweyba shabaqoodii usoo taabtay marka waynu arki doonaa man city iyo arsenal waa kulan xiise badan markanu egno koox kubada cagta arsenal kulankan fursad muhiimay u tahay sababta tahay waxa weyaan mancity salaano kale waxaa ku cusubay ciyaaryahaano salaano kale duku oo kale mathias nunos oo kale matio covage oo kale waa saddex ciyaaryahaan weyaan marka waa inay ka faa'idaystaan maadaama ganrisna sidoo kaleeto dabcan ciyaaryahaano kaleeto oo aada u khatar badan ay haystaan maadaama ciyaaryahaanadan dhammaan ee wada ciyaareen sida zinsheco gabriel jesus iyo nkatia iyo fabio fiera iyo digrasi odigaad iyo ciyaaryahanada kale marka waynu arki doonaa kulankan kulan xiiso badan ayuu yeelan doonaa taageerayaasha ganalis waxay leeyihiin sanadkan haddii aynu garaaci weyno mancity horyaalka brmeliga ma doonin ayay leeyihiin marka mar weliba waa iska fududahay hadda ka hor beb guardiola wuxuu yidhi markii uu ka hadlayay in mancity aysan weligeeda ku guuleysan champions leaga sidoo kaleetana wareega samafinaalka ay madalsanayaan koox real madrid waxaa la weydiiyey bal ka waran real madrid wuxuu yiri hadii aad doonaysa jamins liga waa inaad garaacdaa kooxda kubadda cagta real madrid sababta tahay waa kooxda ugu badan taariikhda waana boqorada tartanka champions leaga marka arsenalna waxaynu leenahay hadii ganaris ay u baahan yihiin inay guuleystaan waa in ay garaacaan macity kadibna horyaalka bermeliga waxay noqon doonaan kuwa markaa loo saadaaliyo ama meel fiican ka gaari karaya hadda haddii arsenal ay badiyaa labaatan dhibcood ayay tegi doonaan haddii arsenaal uu yaraan saddex gool iyo laba gool ay kaga badiyaanna horyaalka bermeliga si kumeel gaar ah ayayba kaga qaban karayaan kooxda kubadda cagta mancity maadaama dhanka goolasha markii la eego arsenal waxay leeyihiin sagaal gool halka ay leeyihiin kooxda sportsna toban gool marka arsenal haddii ay badiso labaatan dhibcood ayay tagayaan haddii weeraan laba gool ay ku badiso ama saddex gool hogaanka toos ayay qabanayaan dhanka goolalinta ama dhanka goolasha ayay kaga qaban karayaan marka kulanka kulan xiiso badan weeyaan waynu arki doonaa haddii caawa ganars ay doonto laakiin beb guardiola aad bay u jecelya kooxda kubadda cagta ganaris oo tanii markii uu yimid kooxda kubadda cagta mancity waa uu garaacayay halka brighton iyo liverpool ay wada ciyaari doonaan liverpool shantii kul ugu dambeysay brighton wada ciyaarayeen waxa weeyaan waa wada ambitin brighton soolaan kale brighton shantii kun ugu dambeysay mar laba gool iyo hal ay ku garaacday mar saddex iyo hal mar barbardhac saddex iyo saddex mar laba gool iyo waxba ayay liverpool ku garaacday brighton laakiin markaynu eegno Eh, markii ugu dambeysay kulan horyaal bermeliig ah ay wada ciyaarayeen kooxda liverpool iyo brighton brighton ayaa garoonkooda eh, ku ciyaari doonaan eh, tobanka galabnimo saddex gool ay kaga badiyeen xilli ciyaareedka hore afar iyo january sanadkan aynu kuguda jirno saddex labaatanka ee hadda sii dhamaanaya match oo laba gool ka dheliyay iyo dani wilberg ayaana saddexdaasi gool ayaa looga badiyay sidoo kale xilli ciyaareedkii horena afar dhibcood ay ka qaadatay breyton kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool marka kulankan kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa newcastle iyo westhamna waa kulan kaleeto xiiso badan astonvilla iyo wolfesna way wada ciyaari doonaan halka la liigahan markaynu eegnana barsha ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta garnaada kulankaasina kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa dhan kaleetona judi billingham ayaa aad iyada loo ammaanaya oo xalliya ciyaaryaankan durba waxaa la aaminsan yahay inuu noqon karayo sida ronaldo oo kale sababtay judy billingham kulankii eh, ososona laba gool ayuu markaasi dabcan u dhaliyey eh, isagoo markaa dabcan iminkaba eh, dhaliyey toban gool marka waa dareemi kartaa ciyaaryahaan qaddexa ah in markaa dabcan toban kulan uu ciyaaro isla toban kulan uu gool dhaliyo toban kulan ayuu ciyaaray toban gool ayuu haystaa saddex caawin ayaa u dheer marka ciyaaryahankan aad iyo aad aad ayaa loo amaanay tusaalahaan kale hal ciyaareedka hore afartan laba kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta dortmund keliya afar gool ayuu dhaliyey lix gool ayuu caawiyey laakiin sanadkan toban kulan uu ciyaaray toban gool marka waad dareemi kartaa in real madrid sanadkan iyo judi bilgamba ay wadarinayaan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana waxaynu eegeynaa eh, falaqeynta kulmadii la ciyaaray eh, waxaana ila falaqeynayaa cabdicasiis saciid beereed ayaa ila falaqeynaya bal cabdicasiis soo dhawow eh, haddiina ku bilaabno kulamadii la ciyaaray gaar ahaan kulankii chelsea oo kale afar gool ay ku badinaysay sidoo kale kulankii kambaaga cajiibka ahaa oo mark waxa weeyaan badbaadiyey ninka la yidhaahdo eric ten hag sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulanka xiisaha badan ee caawa udhexeeya kooxda kubadda cagta city iyo weliba kooxda kubada cagta ganars ganars waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubada cagta macity kulanka aha inoo laakiin bal chelsea aynu ku bilaabno chelsea waxaa leeyahay waxaa ugu dambeysay in ay laba kulan xiriir ay badiso match ayaa ugu dambeysay leeyahay sidoo kale abril ayaa ugu dambeysay in afar gool markaa ay dhaliyaan eh, marka waxaa weeyaan chelsea bal ka waran is markan jaanta iyo ciribta isla qaadeen cabdirashiid eh, waa maasan tahay runtii kulamo adagaa la ciyaaray shalay maantana sidoo kale kulamo kalea la filayaa Eh, haddaan ku kulanka kulankaad weydiisay ee eh, kooxda blue ee eh, chelsea ay ciyaartay oo runtii afar gool dhalisay iyadoo looga baran chelsea oo ay ku dhibanayd xataa oo majalada ciyaaraha runtii ay ku mahadaysanayeen markaa in xataa la dhahay bisha september oo dhan chelsea hal gool dhalisay xataa briblinka kama ay dhalin waxay ka dhalisay koobka carlin cabka mm marka wax la yaab laha ahayd markii in markaa kooxda blue ay markaa eh, dhalin weysay wax goola ah, oo marka laga hadlay goolka ma aha keliya midka oo ciyaar ku barbareysay hadda kulanka liverpool gool dhaliyeen furitaanka horyaalka mm. laakiin gool yacni aan laga jaraynin oo toos ay u leedahay ma jirin ah, oo ay ku dhibaneed guuldarooyinaan xataa ugu jiray bishii sebtembar inta badan waa laga badiyey ah, laakiin jalsada waxa la dhihi karaa waxay kusoo noqotay dhabaha guusha sidoo kale xidigahooda isfahana ka muuqda eh, cabdirashiid mm chelsea oo afar gool ku badinaysa runtii sidoo kalena saddex guuloo ciriira gaartay mm. tan iyo bishii march mm. xagaagii hore markaa sanadkan gudihiisa mm. mahoraantiisa andhee marka jelse waxaa laleeyahay waa ay soo caafimaadaysaa oo caafimaada ka muuqda runtii isfahan badanna xidigahooda uu ka muuqdaa sterling shale xidig garoonka ahaa man of the match oo runtii eh, horta inta badan taageera jelse way ku hersan yihiin xidigaas starlin laba kulan waa gebgable hmm. kulan waa uu kaa farxina kulan uu kaa xanaajina ninkaas waa lagu wareer taageer leyihin starlin meel loo raacaaraleyahay eh. xidig de waxqabadkiisa ama performancegiisa uu yahay consistency wax joogta ah. ma aha oo yani aad uga karto kulanka walba aad dhihi big game player way bandhig cajiiban aad ka filan karto mm. hadda markii la eego marka shalay bandhigiisa aad u fiicnaa runtii banley waa qaban waayeen sterlin rigoro ku keenay goolu ka dhaliyey goolka kalena asaa ku qasbay saddex gool ku lulaa mid uu dhaliyey rigoradii uu keenay iyo mid uu ku qasbay iska dhaliyaan oo mm. xataa faawlo badan ay ku galeen jaallo badan ay ku qaateen marka sterlin runtii ajiib uu ahaa shalay sidoo kale isfaham badana ka muuqday xidigaha qadka dhexe ee chelsea moses casedo enzo feranes iyo sidoo kale kalaga oo dee captain chelsea weli ku hogaaminaya intuu james baqan yahay sidoo kalena goolkii starlin caawiyey ee ciyaartii hmm. jackson mar kale goolkiisi u helay isagoo ciyaarta bedel kusoo gala xataa lagu soo bilaabin hmm. marka runtii eh, si guud cabdirashiid chelsea waxaa ka muuqata kalsooni tan iyo guushii brighton ay ka gaareen koobka karabokaabka waxaad moodaa sida premier league ay u ciyaareen isfahm badan inay spirit uu soo gala xidigaha oo ay xataa ku dagaalamayaan baruniga moses kaseedo oo runtii lagu wereersanaa labadii kulan iyo saddexdii kulan ugu chelsea waxayd muddo chelsea inuu fahmay oo bandhigii brighton looga bartay takalkii badnaa iyo hmm. inuu sameynayo raacashadii adkayd iyo runtii boobkii badnaa inuu xatan kasoo muuqdo kaseedo sidoo kale kalaga wax badan tagaara chelsea ilaleecin jireen cudurshid waxaa moodaa sidii uu arbanka u xirtay hmm. calaamada kabtanka chelsea runtii bandhigiisu waa aada u fiican yahay oo kulanka hadda fulham man of the match uu noqday shalana wuxuu kulug lahaa goolo la dhaliyey iyo raacashadiis marka aada u fiicneed marka si guud chelsea caafimaadka ka muuqdo amrushi heshiishii bargentino isbedelo xoogaa maskaxiisu shiilay isbedelaa ka muuqda shaxiisa inkastoo marba uu linab kusoo galay laakiin haddana waxaa leeyahay in co balmer fursad la siiyo waxaa loo arkaa in wax badan ay ka bedeshay chelsea saddexdii kulan uu chelsea kusoo bilowday kulan gool uu dhaliyey laba kulan uu ku lug yeeshay oo uu caawiyay marka waxaad moodaa ninkan inuu runtii aad moodaa inuu ku keenay isbedel badan kooxda blue waxa jackson uu tabayay uu ahaa runtii garab ama diyeesho banoni dhisi kara soo gaarsiin kara ninkaan bal mar axdigaha selfishka lagu tilmaamo maaha ama banoni aan baasino iyagoo baasi kara ama darbeeye ama khasaari loos gare waxaan arkayna shalay kubad starlin uu banaanka kasoo tuuray ama garab inuu inta cishtay isagoo xataa awoodo inuu farsamo kala sameeyo dhaliyo la arkay jackson u abuurayo space uu banoni ku siiyo si jackson markaa uu dhaliyo sidana wu u sameeyo jackson waa siiyey asna waa farsamaysta wuu dhaliyo marka kol balmer jals waxaa laleeyahay de waa hadiyad ee kaesha manchester city waxaana laleeyahay kooxa badan lagu ciqaabi doona cabdirashiid aad iyo aad adeed waa kaa eh, waxaanu eegaynaa ma united gambaga cajiib ah ayay sameeyeen mactomany ayaa bixiyey eh, kooxda ma united tanhaagna aad iad ayuu ammaanay wuxuu le eh, waxay ahayd maalintiisii bal ka hor ma united iyagana waxaa weeyaan waa wadada guulaha way kusoo laabteen oo gambaga cajiib ay ku sameeyeen lix daqiiqo gudahooda ama saddex daqiiq gudahooda ay laba gool ku dhaliyeen aada iyo aad runtii cabdirashiid kooxda united oo runtii shalay aada loola yaabanaa oo xataa taageeryaasheeda la arkayay iyagoo garoonka ka baxay markii goolka laga dhaliyey qaybtii hore lagu hogaamiyey ayba sabreen ay quusteen iska dhadhaadhicien marka in ciyaarta laga badin doono niyadjabka ka muuqda maadaama kooxda united aan ognahay kulmadii u dambeeyey sida ay u dheelaysay isdhaxyaac inuu ka jiro xidigaha ishamdarro shaxda kooxda iyo tababarka ama maamulka kooxda ee sidoo kale tanhag marba uu shax kusoo gelayay sidoo kale sahm daro ay sameynayaan xidigaha kooxda haday noqoto kasamiro haday noqoto onana golaya oo mar waliba uu ahaa khaladaadka dhankooda sidoo kalena lagu ciqaabayo oo looga badinayay waxaan ognahay united in old travord galabakaara iska noqday inkastoo shalay ay badbaadeen laakiin waxaan ognahay brighton ay ku adkaatay garoonkaas crystal palace sidoo kale ay ku adkaatay galasatray champion league ay ku adkaatay mm. marka shal waxaa laleeyahay tanhaag cadaadis badanaa saarnaa oo xataa waxaa calaam su-aal dul saareed inuu sii maamulo shaqada kooxda united hadday dhici lahayd in branford ay saddex dhicood ku qaadato garoonka old traford sidoo kale unitedna ka dhignaan lahayd in markaa laga bediyey kulankoodii aan dhihi karo shanaad ee eh, horyaalka premier leaga old trafodna ee la dhihi kara waa kulankii afraad ama saddexaad ee looga adkaado marka wajikabxi ku noqon lahayd runtii sida muuqatana waxaa badbaadiyey bedel runtii la dhihi karo bedelkii dahabiga ahaa ee uu kusoo geliyay ciyaarta scott mark oo dheelay wax ka yar ciyaarta toban daqiiqa u dheelay wuxuu soo galay daqiiqadii sideetan iyo hmm. lix daqana ciyaarta lagu daray walow garsoorka daqad dheeriya oo dabaaldega uu ku daray maadaama waqtiga lagu luusgaray lagu lumiyey marka scott mark runtii wuxuu shalay waxaa la wuxuu badbaadiyey shaqada eric tan hag sidoo kale wuxuu soo celiyey niyadda uu taageerayaasha kooxda united iyo maamulkooda oo runtii aada uga niya jabsanaa bandhiga kooxda bandhigiisa runtii waa uu fiicnaa isagoo wax yar dheelay haddana khalqal badan ku abuuray oo kubada ku qasbay branford inay difaacan waayaan iyagoo oo markaa ciyaarta wax ka yar shan daqiiq ama lix daqiiq ka harsaneed afar daqiiq gudahoodna laba gool looga dheliyay ah. mactomany waxaa laleeyahay uma qalmo kursiga keedka in la inta badan wuxuu kasoo muuqdaa kursiga keedka oo bedel kusoo galaa kooxda united oo line upka kamid maaha tan tan hag markuu yimid walow mar uu line upka ahaa marka waxa laleeyahy wuxuu u baahan yahay tababare tanhag in fursad fiican siiyo ninkan sidoo kale waxaa aada loo duraya kasamiro oo asna laleeyahay eh, runtii kulamada qaar khaladaad uu galo ama banooni uu khalda xataa lagu ciqaabay shalay kooxda united marka waxaa laleeyahay wuxuu u baahan yahay tababaraha inuu shaxiis isbedel ku sameeyo xidigaha qaarna siina u bahan yahy laleeyahay kasamiro inta badan maruu roose ku maqayaama inta kale waxaad moodaa inuu soo taagan yahay uu ciyaarayo marka wuxuu ubaahanyaa in lana siiyo xidigaha qaar eh, mactomany inkastoo united xidiga badan dhaawac kaga maqan hadana hmm. haddana excuse uma noqoto in kulamo badan laga adkaado kooxduna koox weyn waayo oo dee taariikhdeeda ma qaadan karta guuldaro ee eh, cabdurshiid united ugu dambeyn wa ay fakadeen ah. waxaad moodaa jalsio taageerayaashooda aada u fiirsana ciyaarta <laughs> <laughs> ishana ku hayay oo runtii rajeynayay hmm. in hadii laga adkaayo united ay kasoo horumari karaan oo kasoo degi karaan ama sideedaad ama sagaalaad soo dhawaan karaan oo ay markaa chelsea kasoo dabci karto booskeeda hore laakiin waxaad moodaa in qolkii laiska daba qaato o laiska dabarartay oo united waa adkaatay welina hal dhibici markaa ay ka horeysaa kooxda mm. blue qaadeed waayahay eh, bered deen eegno eh, gabagabada waxa weyaan ganars labaiy tobanka kun ugu dambeysay arsenal ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta mancity ka badan waa la tan iyo beb guardoola markii horyaalka premier league u yimid ilaa hadda arsenal waxa weeyaan maysan ma aysan garaacin beb eh, guardiola sidoo kale michael arteta tababaryaal badan ee horyaalka premier league waa uu garaacay laakiin michael arteta horyaalka premier league ma uusan garaacin marka balka ka waran eh, dabcan sidoo kale brighton iyo liverpool waa kulan xiise badan aad aad soo koobay eh, waa mahadsantaha cabdirshiidow runtii kulanka ugu weyn ee isha lagu wadahayo waa kulanka dhexmari doona eh, labiiy tobanka iyo barka xiliga geeska africa kooxaha arsenal iyo manchester city saa sheegto waayey arsenal biti kuma laha inay ka adkaato kooxda city oo weji ka bixi kala kulmaysa labayo kulan xataa barbara ma jirin waxyaalaha cajiibka ah waxaa waaye xataa arsenal hadii qiil loo yeeri lahaa oo la dhihi lahaa labayo toban kulan ciyaareen lix kulan arsenal laga badiyay toddoba kulan barbare galeen ama shan kulan barbare galeen xataa wax barbaraa ah ma jiraan marka meeshaas waxaa ka muuqato koox iyo koox la-aan maadaama sida muuqata arsenal laga adag yahay oo hata manchester city aysan kurbo badan ku hin marka la yirahdo manchester city waxaad u bixiysaan kooxda arsenal aad kuna la ciyaareysaan eh, runtii xataa taageerashooda waxaad ka arkaysaa inaysan u arag big issue ama wax weyn oo durbaba waxay ku tashanayaan dhibcahaas ama inay markaa kulankaas adkaan karaan imaratsa lagu ciyaaraya haddii la dhihi wax micnaa ma keenayso oo imarats wax badana lagu garaacay ilaa lix kulan ilaa shan kulan kooxda kubadda cagta ee arsenal looga adkaaday michael arteta wuxuu ku dhiban yahay inuu dhibco ka qaato Eh, ninkii uu caawiyaha u ahaan jiray eh, markaa saaxiibkii beb eh, guardiola sidaa darteed marka dee dad badan siday saadaarinayan inkastoo kubada cagta ay cadi madow tahay oo waxaa la yidhahdaa fureyga mar hmm. walba si loo saaran yahay maalin xataa de hal maalin utoose marka laga yaaba in arsenal eh, de burhaantooda soo kacdo ee manchester city ka badiyaan maadaama hmm. manchester city gaaba ku jiraa laleeyahay oo ka maqnaashiyaha rodri iyo sidoo kale debrain waxay fursad u tahay kooxda arsenal qadkooda dhexe martin odigard iyo sidoo kale xidigaha kale ee qadka dhexe ee deglan rasio hmm. marka fursada u haystaan laleeyahay inay ka badiyaan sidoo kale manchester city waa ay tahay waxaan ognahay in imbitingkii laga jebiyey oo wolfs ay ka adkaatay arsenal dhankeeda waa ambitin marka la eego horyaalka premier leaga laakiin haddii laga adkaado galabta halkaas kusoo dhamaan doonaa walow ambitinka si guud seasonka uu ka jabay champion league oo laga adkaaday eh, marka dhanka kale kulanka kale isha lagu wadahay waa kulanka galabta toban sac soo geli doona geeska africa liverpool iyo brighton udhexeeya eh, liverpool waxaan ognahay inay aada u cerisan yihiin oo ay frustration badan ka qaadeen guuldaradii tottenham soo gaartay inkastoo khaladaad ka dhaceen garsoorka iyo v a r laakiin haddana waxay garoonka eh, kooxda kubadda cagta ee brighton kula ciyaari doonaan galabta waxay u baahan yihin marka inay soo noqosho sameeyaan marka la eego brighton oo gurigeeda joogtan lama dhayalsan karo laakiin liverpool waxaad moodaa xoogaa marka la eego weerarkooda iyo bandhiga sanadkan ka muuqda horyaalka in runtii ay aada u adkaayeen oo iyago xataa sideed ciyaaryahan ay adkeen tottenham inay ka adkaato oo ay kaga badisay sida la aaminsan yahay khalad v a r goolka diyaas lagu diiday marka si guud eh, waxaan dhihi karnaa waa ka warsugi doonaa natiijooyinka ciyaarta laakiin waa kulamo adag si guudtan arsenal waxa laska saadaalinaa in laga adkaan karo halka liverpoolna loo saadaalinay dhankeeda inay badan karto inkastoo ay wax walba dhici karaan aad waa yahay cabdicasiis saciid baareed oo mahadsan tahay guud ahaana barnaamijka ciyaaraha dowr cadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynayna noolo kulan